الحمd لله نحمده ونستعiنه ونستغفiره ونعuudu باللahi min شhuروuر أنفuسina وmiن سيئaaتi أعmاalina maن يهده الlaه falaa مضل لah وmaن يضلل falaa hadiيa lah وأشhهadu أn laa إilaaha إilا الlah وaxdah laa شharيika lah وأشhهadu أنa محamada cabadh وarasuuله اللaهuma صل عlى محamadi وعlى آliه وأصحaabiه وmaن تaبcahm بإحsaan إilى yوم الdيn أmا bعd waxaan ku soo jirnay marfuucaaddii marfuucaadda waxay ahaayeen toddobo toddobo faacil waa noo dhammaaday naa'ibu faacilna waa noo dhammaaday mubtadiya khabar kii afraad iyo kii saddexaadaan dhexda uga jirnaa weliba mubtada waa dhammaaday laakiin khabaraa hadda qaybu nooga dhiman tahay inta khabar laga hadlayana mubtada waa soo gelaa aqsaamu khabari khabarka qeybiyaalkiisii haada maxaluhaa meeshaana waa meeshii looga hadlaayey qabarku waa qaybsamaa aqsaamtiisa meeshii looga hadlaayana waa halkan aqsaamu lkhabari khabarka qaybihiisa haadaa maxaluhaa qaala wuxuu ihi moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi waalkhabaru khabarkii qismaani laba qaybood wey khabar laba u qaybsama sida mubtadaba laba ugu qaybsamay khabarna laba u qaybsamaa waalkhabaru khabarkii qismaani laba qaybood wey marka alkhabaru waa mufrad qismaanina waa muane mubtadiya khabarna maxaa laga rabaa mudaabaqo marka mudaabaqadii si aan u helno mudaafaan soo qadaraynaa waalkhabaru khabarkii qismaani duu qismayni laba qaybood midu saaxiib wayan wlkhabaru khabarkii duu qismayni laba qaybood mid u saaxiibo wey laba qaybood u qaybsamaa mufradun mufradu u qaybsamaa wa kayru lmufradi wax kastoo kitaabkan lasoo maray arday gacanta u taagtaa la rabaa oo yidhaah wax kitaabkan laguba soo sheegay anaa u diyaar haye maasha allah rag badanaayo gacanta iskaga tega maasha allah maasha haye khayr allahin sii dejiya allah idin barakeey waaya mufrad meeqa baabaa looga hadlaa shan baabaa looga hadlaa albaab اlwal baab lkalaam baab kelima marka laga hadlaa mufrad waa laga hadlaa maxaa la dhihi jiray mufrad baabkaada haye maa laa yadullu jus'uhu calaa jusi macnaahu waa baabulkalaam markii la joogay baabka kaleo looga hadlaya mufrad xuaha maya ma ardagaasi joogtaa ardagaas ila qo waay laga qaada ma haye baabu macrifati calaamaat iraam ama baab raam iska dhe baab liraabi maxaa la dhaha mufrad haye haye sax maa laysa muanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima baab walaa min alasmaa اhamsa baabka saddexaada mufrad looga hadlo waa baabkan hadda joogna mufradiyi khabar maxaa la idhaha mufrad maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlati baabka afraada looga hadlo mufrad baabulcalam maxaa la idhaha mufrad maa laysa murakaban baabka shanaada looga hadlo mufrad baab sax baabu laa allati linafyi ljinsi wa baabu lmunaada maxaa la dhihi jiray markaas mufrad maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaafi waalka wax alla kuu dheeraysiiy macnaha dadka kugu fila ka fiicno waayo waaya waalkhabaru khabarkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiibo wey khabarku laba u qaybsamaa mufradun mufrad iyo wakayru mufradin mufrad kayrkiis marka mufrad halkan marka la joogo waxaa la idhaha maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlati waa waxaan jumlana ahayn jumlana aan shabihin waa arki doonaa jumlo waxa loola jeedo shibru jumlana waa arki doonaa insha allah marka khabar wuxuu u qaybsamaa mufradun wa hayru mufradin mid mufrada iyo mufrad ayrkiis falmufradu mufradkii naxwu zaydun qaa'imun oo kale wey waxaa fiican inuu ku daro naxwu zaydun qaaimun wa zaydaani qaaimaani wa zayduna qaaimuun nusqooyinka gabalaana ku dari jiray mufrad waa kaas marka baabkan la joogo fiiri hadda zaydun qaaimun zaydun maxaa khabar u noqday qaaimun waa mufrad azaydaani qaaimaani azaydaani waa mubtade maxaa khabar u noqday qaaimaani baabkan marka la joogo waa mufrad maxaa qaaimaani jumlana maahan shiblu jumlana maaha azayduna zaydyaalkii badnaa qaaimuuna waa kuwa taagan azayduna waa mubtada yaa khabar u noqday qaaimuuna waa mufrad marka baabkaan la joogo maxaa yeeley jumlana maahan shibru jumlana maaha wax allo waxaan jumle ahayn shibru jumlana ahayn baabkan marka la joogo mufradku noogu jira mufradkii cadiga ahaa markii baabu baabul ixraab la joogay musanihii jamicii kulligood mufradkay ku jiraan baabkan marka sidaas darteeda waxaa fiican in lagu miisaaliyo o la abarku u noqday mufrad abar mufrada marka miaalilwina waxay leedahay zaydun qaaimu wazaydani qaaimaani wazayduna qaaimuuna dhammaan waxaa leedahay khabaryaalkan waa wada mufrad marka baabkan la joogo baabkan marka la joogo maxaa yaele baabkan mufrad maxaa loola jeedaa waxaan jumlo ahayn shibuljumlan ahayn wa kayru lmufradi mufrad kayrkiis arbacatu ashyaa afar shay wey mufrad kayrkiis waa afar shay wa kayrulmufradi mufrad kayrkiis arbacatu ashyaa shayaalo afara wey aljaaru wاlmajruuru ko jaar majruur khabar waa noqdaa jaar majruur waa darfo darf ama darfu makaan ama darfu zamaan waa noqdaa khabar waa noqdaa darf wاlficlu maca faacilihi ficil iyo faacil isla jira khabar waa noqdaan saddex wlmubtadau maca khabarihi mubtad iyo khabarkiisi oo la jira abar waa noqdaa afartaasaa la dhaha ayru mufrad fiiri mubtada lasoo mubtadaysaa waxaa qabaru noqonaa jaarmajruur jaarmajruura qabar noqona mubtada lasoo mubtadaysana waxaa qabar u noqonaa daraf mubtada lasoo mubtadaysaa waxaa qabar u noqonaa ficil maca faacilihi ama ficil maca naai faacilihi waxaa lasoo mubtadaysaa mubtade waxaa qabar u noqonaa mubtade kale iyo qabarkiisi Ah, mubtad kale iyo qabarkiisi oo la isku daray ah mubtadaa hore qabar u noqona afartaas waxaa la haha hayru mufrad wa kayrulmufradi mufrad kayrkiisa arbacatu ashyaa shayaala afara wey aljaaru walmajruuru wey ka bedelo jaarumajruur hadduu qabar noqdo kayru mufrada leeda wa darfu daraf hadduu daraf qabar noqdana kayru mufrad wey waalficlu ficil maca faacili faacilkiisa ila jirkiisa xaaliya ficil iyo faacilkiisa isla jira qabar noqona saddex wey kan afraad walmubtado mubtade maca khabari qabarkiisa xaaloo la jiro mubtada lasoo mubtadaysana waxaa qabar u noqonaa mubtado kale iyo qabarkiisa oo laysku daray miaal wadalika miaalka naxwi qowlika zaydu ninka zayd la yidhaah fi daari kaainun fi daari daarta dhexdeedu ahaado hadda mubtado maxaa zaydun qabarna yaa noqday fi daari jaamijruura qabar noqday zaydun waa mubtade qabar waxa u noqday fi daari fii oo jaarkii ah iyo adaari oo majruurkii ah khabarkaasma mufrada ah, mase waa ayru mufrad waa ayru mufrad ila waa jaar majruuri calanay zaydun mubtada marfuuqun biibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirih fi daari fii xarfu jarin adaari ism majruurun bifii wa calaamatu jarin kasratu daahiratun fii akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kainun kainun taasaqo wa zaydun zayd cindaka agtaadu ku sugnaaday zaydunaa mubtada ka dhiganay khabar waxaa noqday darf cindaka makaanka agtaada waa darfu makaan khabarkaasu waa kayr mufrad mufrad maaha ilaa darfuu noqday zaydun mubtada marfuuqu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akiri cinda darfu makaani mansuubun cala darfiyati almakaaniyati wa calaamatu nasfi fatxatu daahiratun fi akiri wa darfun mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inun cinda mudaaf kaafu damiiru mutaصilin mabniin calى اfatxi fii maxali jari mudaaf ilayh wa zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu zayd aabihiis hadda fiiri zaydun waa mubtade waxaa ka dambeeya qaama oo ficil maadi ah iyo abuu oo faacil ah iyo haadaasoo mudaaf ilayhi ah ficilkaas iyo faacilkiisa jumladaasa khabar وزayd alwaaw xarفu xatfin زayd mbtad marfuuq bاbtida وcalaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة fi akhiri qaama ficl maadi mabniyu calى اfatxi laa maxala lah min اlcraab abuu faacilu qaama marfuuc وcalaamaةu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama لأnnahu min aasmaaء اhams ma naba fi xarfin an xaraka abu mudaaf lahu damiiru muttasilu mabniin cala dami fi maxali jari mudaaf ilayh wاljumlatu min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabaru mubtadain jumladaasoo dhama abara wljumla min alficli wlfaacil fi maxali rafcin khabaru mubtadayn waraabitu baynahuma adamiir اlmajruuru bilmudaaf abuuhu damiirka ku jira wey kaasaa raabi ah markay jumla qabar noqoto raabida la raba raabid u laabanaya mubtadaha hore oo isku xira qabarkan iyo mubtadaha hore laakiin shubhuljumlu jaarmajruur markuu qabar noqdo raabid lagaama rabo markuu daraf qabar noqdo raabid lagaama rabo labadooda maxaa laisku yidhaha jaanumjuurka iyo darafka shibhu ljumla aa laisku yidhaha labadaas markay qabar noqdaan raabid lagama rabo laakiin jumlo ficil iyo faacil markay qabar noqdaan raabida lagaa rabo mubtada iyo qabar hadday noqdaan qabarna raabidaa lagaa raba labadaas waa lagaa raba wa zaydun zayd jaariyatu addoontiisii daahibatun waa midii tegaysa wa zaydun zayd jaariyatu addoontiisii daahibatun midii tegaysa zayd mubtada marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri waxaad tidhahdaa wa zaydun alwaaw xarfu cadfin horta wowda shaad zayduna markaad exraabay maxaa leedahay zaydun mubtada wal aad leedahay fiiriya zaydun mubtada ka bilaabi mayno zaydun mubtada wal marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri jaariyatu mubtada haani aad leedahay mubtadaw aani mar haddii laba mubtada isdaba socoto kan hore mubtadaw awala la yidhaha kan labaadna mubtadaw aani jaariyatu mubtadaw aani marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu faaqili jaariyatu mudaaf ilaa damiiru muttasil mabniin cala dami fi maxali jar mudaaf ilay daahibatun khabaru lmubtada aani laba mubtadaa la soo sheeg daahibatu yay khabar u tahay mubtadaha labaad daahibatun khabaru lmubtada aani مرفوع بالمبتدين وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhر والجuملة من المبتد الثاني جuمlada oo مبتdaha labaad oo jاaryة ah iyo wa khabarihi oo daahibatun ah fii maxali rafcin khabaru mubtada awal mubtad khabr raabida lagaa rabaa waraabitu baynahuma adamiir majruuru bilmudaaf jaariyatu waa damiirka ku jira wuxuu ku yihi maxamed muxidiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay yanqasimu lkhabaru khabarkii wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood alawalu mid ka horeeya khabarun khabar weeye khabarkaasoo mufradun la kala yaalo mufrad ah wahaanii mid ka labeeyaana khabarun khabar weeye khabarkaasoo hayru mufradin mufrad kayrkiis ah wlmuraadu kan loola jeedo bilmufradi hunaa halkan hunaa wuxuu ku leeyahy meelo badanaa mufradka looga hadla shan meeloodaan looga hadla wlmuraadu kan loola jeedo bilmufradi mufrad hunaa halkaan maa shay way laysa jumlatan jumlo aan ahayn walaa shabiihan biljumla jumlo mid lagu shabahayna aan ahayn halkaan ayru mufrad halkaan mufrad waxaa loola jeedaa waxaan jumlana ahayn jumlana lagu shabihin waxaan jumlo ahayn jumla waa ficl iyo aacil iyo ficli maalfaacil ama mubtadiya qabr kuwaas waxaa la dhaha jumla ficil iyo faacil isla jira waxaa la dhaha jumla ficliya ficil iyo naay faacil isla jira maxaa leedahay jumla ficliya mubtadiya khabar isla jira maxaa leedahay jumla ismiya kuwaas jumla leedahay jaaru majruurkana maxaa la yidhaha iyo darafka shibhu jumla marka halkan marka la joogo mufrad maxaa la yidhaha maa laysa jumlatan waa waxaan jumlo ahayn walaa shabiihan biljumlati jumla wax lagu shabahayna aan ahayn naxwu qaa'im oo kale weeye min qawlika xaalu ku ahday muxamadun muxamed qaa'imun mid taagan weeye kaasoo kale la yidhaha khabar mufrada qaa'imun taas waxaa la rabay inuu ku sii daro wlmuxamadaani qaaimaani wlmuxamaduuna qaaimuuna maal dhammaan waa wada mufrad ah. ila waxaa la rabaa mufradka baabkaana in la fahmo ah. oo ila muxamadun qaaimun qaaimuntan baabulexraab waa ahayd mufrad ee waxaa la rabaa in baabkan si loo fahmo inaad tidhaahdo mufrad miyaad rabtaa misaalkiisa muxamadun qaaimun almuxamadaani qaaimaani wlmuxamaduuna qaaimuuna waa kaasa wahayrulmufradi mufrad kayrkiis nawcaani laba nuuc wey hayru mufrad waa laba nuuc jumlatun jumlo iyo wa shibru jumlati waa labadaas jumlo iyo shibrujumla waljumlatu jumladuna nawcaani jumladaa laba nuuc sii ah jumla ficliya iyo jumla ismiya waxay ku bilaabataa fiire fici hadday ka bilaabato jumla ficliyan hadday isim ka bilaabatana jumla ismiyan waxay ka bilaabayda jumladu fiiri waljumlatu jumladii nawcaani laba nuuc waa laba nooc jumlatun ka bedelo jumlatun jumlo weeye jumladoo ismiyatu ism loo nisbeeyey iyo wa jumlatun jumladoo ficliyatun ficl loo nisbeeyey waa labadaas jumlatun ficliyatun jumlatun ismiyatun wa jumlatun ficliyatun faljumlatu lismiyatu jumlada ismiyada maa tarkiib weeye maa waxaad ku kartaa jumlo maadaan maa jumlo weeye taalafad iskaga dumantay min mubtadayn mubtado iyo waabari iyo wa khabarin khabar jumlo ismiya waxaa la yidhaahdaa jumlada mubtade iyo khabar iska saaran jumladaasaa la yidhahda jumla ismiya faljumlatu lismiyatu jumlada ismiyadaa maa jumlo weeye ta'allafad isku dumantay oo iskaga timid min mubtadayn mubtade iyo wa khabarin khabar naxwu abuuhu kariimun oo kale weeye abuuhu kariimun min qowlika xaalu ka ahaaday muxamadun muxamed abuuhu muxamed aabbihiis kariimun mid wanaagsan wey fiiri muxamadun muxamed abuuhu aabbihiis kariimun mid wanaagsan wey hadda jumladan waa jumlo ismiye abuuhu iyo kariimu waa jumla ismiye jumlo ismiyaa khabar noqotay muxamadan hore iska daa waa mutada iyadu mubtadihii qabar maxaa u noqday jumlo kale jumladaas maxay tahay waa abuuhu oo mubtadaa iyo karimun oo qabara jumladaas ah waxay qabar u tahay maxamed jumladaas marka ma ismiya mise waa ficliya waa ismiya maxaa yeele waxay ismay ka bilaabataa mubtade iyo waxay iska saaran tahay qabar icraab muxamedun mubtada lwal marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirih abuu mubtada aani مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما نافي حرف من حركة أبو مضاف وله ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه كريم خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول رابط على الربا والرابط بينما الضمير المجرور في أبوه juml ismiya marka waa abuuhu kariim waa jumlo iska saara mubtade iyo khabar wljumlatu lficliyatu jumlo ficliya ma jumlo weeye waljumlatu lficliyatu maa jumlo weeye ta'allafad iskaga dumantay min ficlin iyo wa faacil waa jumlo iskaga dumantay ficil iyo faacil aw naa'ibihi ama ficliya maa faacil ficilay ka bilaabay jumlada ficiliyada marka ficil iyo faacil ama ficil iyo naab aacil ayadu ficilay ka bilaabeen jumlada ficliyada waljumlatu lficliyatu jumlada ficliyada maa jumlo weeye ta'allafad iskaga dumantay min ficlin ficil iyo wa faacilin ow naa'ibihi ama ficil iyo naaibkiisa ficil iyo naaibkii faacilka nawu saafara abu nawu saafara abuuhu oo kale wey hadday abar noqoto saafara abuuhu min qowlika xaalu ka ahaaday muxamedun muxamed saafara waxaa safray abuuhu aabbiis muxamedun waa mubtade khabar yaa u noqday saafara oo ficil ah iyo faacilkiisa oo abuuhu ah jumladaasay khabar u noqotay jumla hadday khabar noqotana raabidaa la rabaaye raabidkii waa mudaaf ilayhi saafara abuuhuna muxamedun marfuuq waxaa tiri muxamedun mubtado marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu saafara ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab abuu faacilu saafara marfuucu wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaa alhamsa ma naaba fii xarfin min xaraka abuu mudaafu lahu damiiru mutasilu mabniin cala dami fii maxali jari mudaafu ilayhi waljumlatu min alficli oo saafara wlfaacili oo abuuhu ah fii maxali rafcin khabarulmubtadey mubtadahay khabar u tahay jumladaas oo muxamed ahaa raabidkii waraabidu baynamaa adamiiru majruuru fii abuuhi wanaxwu yudrabu hulaamuhu aan la mida hadda jumle maadi ficil maadi iyo faacil khabar noqdaan aragna soo ma jeedid oo ficilku uu yahay ficil musamaah hadda waxaa la keena ficil majhuul ah iyo naab faacil jumladii ficliyadaheed oo noqotay ficil majhuul ah weliba mudaaric iyo naab faacilkiisi aa khabar noqonaya ficil iyo naab faacil min qawlika xaalu ka haday khaalidun khaalid yudrabu waa la garaacaa qulaamuhu addoonkiisi khaalidun khaalid waa murtadi khabar maxaa u noqday ficilkaas mudaarica yudrabu oo majhuulka loo bineeyey muqayaru siiqaha iyo qulaam oo naa'ib faacilkiisii ah waxaa leedahay khaalidun khaalid yudrabu waa la garaaca qulaamuhu addoonkiisa khaalidun mubtado marfuuqu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhiri yudrabu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuucun litajarudi min annaasi waljaasim calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri غلام نائب فاعل يطرب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره غلام مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل ويطرب والنائب فاع والنائب الفاعل او غلام في محل رفع خبر المبتدا خالد jumladaasu abar uta wljumlau min alficli wanaaib faacili fi maxali rafcin khabaru mubtadayn raabidaa la rabaa waraabidu baynuma adamiir majruuru bimudaaf adamiir majruur bilmudaaf waa midka ulaama ku jiro haddii khabarku jumla noqdo raabidaa layska rabaa taasuu kuu sheega maxamed muxidiin cabdilxamiid fain kaana alkhabaru khabarku jumlatan jumla hadduu yahay falaa budda lahu waa laga maarmaan min raabidin raabid raabidkaasoo yarbiduu ku xidha bilmubtadai haddii uu noqdo khabarku jumlo jumladaas ama ficliya ha noqoto ama ismiya ha noqoto kala qaad ma leh haddii khabarku jumlo noqdo waxaa laga maarmaan oo layska rabaa raabid raabidkaasoo jumladan mubtadaha ku xidha fain kaana alkhabaru khabarku jumlatan hadduu noqdo falaa minhu waa laga maarmaan min raabidin raabidkoo yarbiduhu khabarka xidha bilmubtaday ku xidha imaa damiirun inuu damiir noqdo raabidkaasu damiirkoo yacuudu u laabana ilalmubtaday kamaa samicta saad soo maqashay hadda damiiru ahaa biifaaladii horeo dhan raabidku damiiru ah saas waa noqon karaa wa ima ismushaaratin iyo inuu ismu ishaaro noqdo intaas kaliya maan waa badan yihiin tusaalu ka rabaaye ismu ishaarana waa noqon karaa raabidku ismu ishaarana waa noqon karaa raabitku naxwu muxamadun fiiri muxamadun muxamed muxamadun muxamed haada kan ah, mubtada labaad ka dhigo muxamadun muxamed haada kan rajulu nin weeye rajulkau kadin wanaagsan muxamadun muxamed haadaa kan muxamedkaaba kan fiiri muxamadun muxamed haadaa kan oo muxameda rajulu nin weeye rajulkaoo kariim wanaagsan fiiri icraab muxamedun mubtado marfuuqun bilibtidaai muxamedun mubtad muxamedun mubtadaw lwal dhe horta muxamedun mubtadaw lwal marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu rafci dhamatun daahiratun fii akhirihi haadaa ha xarfu tanbiih ذا اسم إشارة مبتدا ثاني مبني على السكون في محل رفع ذا اسم إشارة مبتدا ثاني مبني على السكون في محل رفع رجل خبر مبتدا ثاني مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره كريم صفه الرجل وصفه المرفوع مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا الثاني وهذا وخبري او رجل اه في محل رفع خبر المبتدا الاول رابط على الربا والرابط بينهما اسم haadaada wey isu ishaaro xaale muxamedku ishaara sidii raabidku mubtada hor ugu laabanayay isu ishaaruhuna mubtada hor u ishaara wa shibhuljumlati shibhuljumla nuuca nawcana waa laba nuuc shibhuljumla hadda jumlo waa ka soo baxan shibhuljumlaan gelaynaa waa laba nuuc wa shibhuljumlati nawcaana laba nuuc wey ayda noqoshee alawalu midka ugu horreeya aljaaru walmajruur weeye naxwu filmasjid oo kale wey min qowlika xaalu ka haday caliyun cali inu fi masjidi aliyun ali inu fi masjidi aliyu waa mubtada abar yaa u noqday jaar majruur oo ah fi masjidi aliyun mubtada marfuuq bilibtida calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri fi masjidi fi xarfu jari almasjidi ismun majruurun bifi wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaar walmajruur mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kainun hadda jaar majruura qabar noqday fi daari waa marka waxaa laleeyahy shibhu ljuml ah, abar dhacdaa laleey juml maaha markaas wa zaydun zayd cindaka agtaadu ku sugnaado hmm, waa sadriy ah, waa sadriyo matnigiyan aada ee sharaxan hadda ku jirna wahaani mid ka labaadoo shibhuljumlada ka mid ah kan labaadoo shibhuljumlaha ka mid ah aharfu waa darafka wahaani mid ka labeeya aharfu waa daraf naxwu fowqa alqusni oo kale wey laamta korkeeda min qowlika xaaluu ka ahaday adaa'iru shimbirkii kaa'inun fawqa lquusni laanta geedka korkeedu ku sugan yahy geedkaas laantiisa laanta meesha korkeeda shimbirku ku sugan yahy adaa'iru waa mubtade khabar maxaa noqday fawqa waa darf darfu makaan makaankaa shimbirtu ku taagantahay fawqoda darafkaasaa qabar noqday shibhuljumla qabar noqotay addhee marka aaa'iru mubtado marfuuqu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaakili fowqa darfu makaani mansuubun cala darfiyati lmakaniyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu shaakili wa darfu mutacaliqu bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiru kaa'inu fowqa mudaaf alqusni mudaaf ilay majhuur wa calaamatu jari kasratu daahiratu shaakili aaa'iru waa mubtad aw khabarkeedii fowqa darfkaas shibhuljumla khabar noqda wamin daalika kaas aan soo sheegnay xaggiisa taclamu waxaad ka ogaaneen ana alkhabara khabarka cala tafsiili kala saarin khamsatu anwaacin nuucyaala shan wey khabarka markaa la kala saaro waa shan nuuc mufradun mid mufrada wa jumlatun ficliyatun mid jumlo ficliya ah wa jumlatun ismiyatun mid jumlo ismiya ah wa jaarun wa majruurun mid jaaru majruur ah iyo wa intaasa qabar noqota mufrad waa noqon kara jumlo ficliya waa noqon karta jumle ismiya waa noqon karta jaarmajhuul waa noqon karaa darafna waa noqon karaa shantaasaa noqon karta wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed